alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii riyaad saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay kitaab aladkaar ayaynu joognay baabkaaynu ku jirnay waa baabu fadli xiraqi dikri wannadbi ila mulaasamatiha xadiiska kun iyo afar boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo toddobiyo lixdan wa canhu wa can abi saciidin radia allaahu abi hurayre iyo abi saciid qaala labadooduba waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha ilaa xafathum almalaa'ikatu waghashyathum alraxma laa yaqcudu ma fadhiistaan qowmun dad ma fadhiistaan dadkaasoo yadkuruuna allaha allaha xusaya xaal axwaasha ka mida ma fadhiistaan ilaa xafathum almalaa'ika xaalay malaa'igtu koobaabtay mooyaane xaal kale ma fadhiistaan wa khashyatum alraxma iyo xaal marka ay dabooshay naxariisi dabooshay mooye xaalad kale ma fadhiistaan wa nasalat calayhim asakiina xaalay xasillooni ku soo degtay mooyaane xaal kale ma fadhiistaan wadakarahum allahu fii man cindah iyo xaal allah uu ku xusay cidda agtiisa ku sugan agtooda uu ka xusay oo ka ag ammaanay yacni xaalay sidaa yihiin mooyaane xaal kalena ma fadhiistaan cidda allah agtiisa ku sugan waxaa loo jeedaa malaa'igtaa loo jeedaa malaa'igta xaaluu ilaahay ka ag ammaanay fadhiisanayaan iyagoo ilaahay xusaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu sheegayaa fadli weyn oo ku sugan qowmka ilaahay xusaya fadli weyn oo ku jira ayaa xadiidkanna tilmaamay afar shay baa loo ballan qaaday qowmka isu yimaadee allah xusaya afar shay baa loo ballan qaaday ka koowaad waa inay malaa'igtu koobaabayso oo ay majaalista khayrkaa soo xaadirayaan oo ay joogaan oo ay koobaabayaan shayga labaad waa in naxariisi daboolayso afartan mid waliba waa mid qiimo badan weeye naxariis baa daboolaysa ma naxariistii ilaah ya sakiino iyo xasilooni baa ku soo degaysa xasillooni ayaa ku soo degaysa allahna wuxuu ka aga ammaanaa mala'ul aclaha malaa'igtu ka ag ammaanaa wadakarahum allahu fii man cindah inagii hore usoo marnay man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin minhum marka afartaa arrin baa lagu helayey mid keliya in la helo ayaaba fadli weyni ku jiraaye bal haddii afartuba israacayaan ka warran waxaa lagu helayaa waa qowm u fadhiistay dikri ilaahay oo allah xusaya laakiin xadiisku uma daliilaha dikriga in laysla eeganayo xadiiskanoo kale dadka qaarkood markay arkaan waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan talqiin baa dikrigii loo samaynayaa mid baa ugu dhawaaqaya yacni markaa sabbixuu mia boqol goor subxaan allah dhaha markaasay isla eegeen subxaan allah subxaan allah subxaan allah yacni kabbiruu mia boqol goor allahu akbar dhaha markaasay isla eeganayaan allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar yacni halliluu mia yacni alfaadda caynkaasa in laysla eegto oo jamac markaysa markaa sawd waaxid lagu xuso sunnada kuma sugnaa waxaa jiray xadiiskii mawquufka ahaa asarkii mawquufka ahaa ee daarimi uu ku soo warinaayo sunankiis waxa uu tilmaamayey cabdullaahi ibn mascuud in loo soo sheegay qolo masjidka fadhida oo xalqad u fadhida goobo si goobo ahbay u fadhiyaan nin baana ku dhex sugan yacnii dikriga u laqimaya oo marba cadad u sheegaya intaasoo goordhaha sabbixuu mia kabiruu mia halliiluu mia ya markaasaa iyaguna jamac bay ku qaadayaan oo ku odhanayaan markaasaa cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi afalaa amartahum an yacudduu sayi'aatihim maad amartid inay markaa sayi'aadkooda iyo dembiyadooda tiriyaan xasanaadkoodana waxba kama lumeene cabdullahi bin mascuud markaasuu soo hagoogtay si aan loo garanin oo u hubsado waxaa la sheegaya intuu soo hagoogto hagoog jiqiskaga siiyey ayuu xalqadii dhinaca ka fadhiistay si fiican buu u dhegaystay waxa ay leeyihiin iyo waxay odhanayaan kadib buu markaa hagoogtii iska furay si loo garto ya markaasuu wuxuu ku yidhi yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum halaaggiinna maxaa ka deg deg badan nebiga calayhi salaatu wasalaam weelkii wax ku cuni jiray weli ma jajabin maryihii uu xidhan jirayna weli ma idlaan markaasaad la imanaysaan wax dee markaa bidca a la imanaysaan wakhtigii nebigu markaa la oofsaday iyaday iska dhowdahayba weliba wuxuu ugu daray innakum calaa millatin ahda min millati muxamed aw muftatixu baabi dalaala laba mid baa tihiin buuyi ama diin ka wanaagsan diinkii nebi maxamed baa ku sugan tihiin wuu garanayaa inayna ku sugnayn ya ama diin ka wanaagsan diinkii nebi maxamed baa ku sugan tihiin ama albaab baadiyaa furaysaan labada mid weeyi ma odhan karaan diin ka wanaagsan diinka nabi maxamed baanu ku sugannay ma odhan karaan qacan waxaa la garanayaa diin ka wanaagsan inay ku sugnay ma soo hadhin mooyaane tallabaadoo ah inay albaab baadiya furayaan markaasay ku odhanayaan khayr waxaana ugamaanu jeedin markaasuu wuxuu odhanayaa wa kam min muriidin lilkhayr lan yusiiba oo mid khayr doonayo khayrka aan haleelaynin fara badana nebigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkii khawaarijta uu sii sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaana u sheegay ma garanaya bui markaysaa badankiinnu inaa kuwaa noqon doontaan kuwa khawaarijta raawiga xadiiska soo warinaaya ee cabdullahi ibn mascuud ka warinaya wuxuu leeyahy waxay markaa noqdeen caamatu ulaa'ika alxilaq waxaanu aragnay is aragnay annagoo maalintii nahrawaan yani waxaway safka khawaarijta ay ku soo jiraanoo war mahaanu isdardarayno mawdicu shaahid xadiiska sanadkiisu waa saxiix xadiiska mawquufka ama asarkaas waa saxiix weeye siday ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen waxaa laga qaadanayaa dikriga sawd waaxid laysla eeganayo oo la odhanaayo tasbiixsada oo deedna markaysaa cod keliya ay lagu wada odhanayo ta noocaasi inaynay markaa sax ahayn asxaabtii nebiga sala allahu aleyhi wasalam culammadii saxaabaduna inay inkireen oo diideen ay ku tilmaameen nooc bidca inay tahay sa ay ku tilmaameen nooc bidca inay tahay ay ku tilmaameen saas aawadee xadiiskan uma daliilha laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allaha tacala ilaa xafathum almalaa'ika in bisawt waaxid ay isla eeganayaan dikri laga qaadan maayo laga qaadan maayo waayo dee haddii taa looga jeedi lahaa rasuulka iyo saxaabadiisaa samayn lahaa manay samayn low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa waynooga dheerayn lahaayeen markaa dikriga ruux waliba gaarkiisu ula imanayaa iyadoo jamca la ysugu yimi haddana mid walba waa la imanaya haddii qur qur'aan ay tahayna qur-aankii talqiintii iyo tilaawadii mid walba markaysaa waa akhrinaya yani haddii loo saxayana waa saas si la-eg waa soo gelaysa wakadalika haddii markaa cilmiga la dhigayana waxay noqonaysaa iyaduna markaa mid soo gelaysa axaadiista qaarkood waa tilmaamaysaa yaqra'uuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum xadiidka kun iyo afar boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo lixdan wa can abi waaqidin alxaarisi ibni cawfin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam baynama huwa jaalisun fi lmasjidi wannaasu macah bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi waaqid saxaabiga la yidhaahdo alxaaris ibni cawf in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baynama huwa jaalisun waqti uu isagu fadhiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam fi lmasjidi masjidka gudihiisa uu fadhiyo waannaasu macahu iyada oo dadkuna la jirkiisa ay ahaadeen uu fadhiyo id aqbala waaba yadii uu soo qaabilay yacni markaa alaasatu nafar id marmar baa loo isticmaalaa markay beyno dabadeed dhacdo bacdu ahlicilmi siday sheegeen macna alfujaa'iya marka hore haalibu ma aha fujaa'iya in loo isticmaalo laakiin bacdu cilmi waxay yidhaahdeen bayna ama baynamaa markay dabadeeda idii dhacdo id ay ka dambayso iddaasi macanalfujaa'iya waa loo fasiraa waaba yadii uu soo qaabilay alaaatu nafar saddex marka waxa weeye markaa nin baa soo qaabilay nafarka marka hore kooxda la yidhaahdaa yani markaa min alaaa ilaa tisca haakada id aqbala alaaatu nafar yani saddex nin baa soo qaabilay yani saddex koox ah waa kooxun baa laga tilmaamay faaqbala inaani ilaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam laba soo qaabilay xagga rasuulka sala allahu aleyh wasalam ku soo dhowaaday wa dahaba waaxidun midna waa tegey fawaqafaa calaa rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay sala allahu aley wasalam korkiisaay marka isa soo taageen fa amaa axaduhumaa midkood miyaa fara'a furjatan meel bannaan buu helay fi lxalqati yacni goobada loo fadhiyo ama giraanta loo fadhiyo sida wareegga loo fadhiyo meel yaroo fakadoo ka bannaan buu helay fa jalasa fiiha meeshii buu galoo waa fadhiisto wa ama alaakharu kii kale miyaa fa jalasa khalfahum meel ka bannaan waa waaye xalqadii dabeed markaa halka ka dambayso fadhiisto wa ama ahaalisu kii saddexaad miyaa fa adbara daahiban waa dhabar jeediyey daahiban xaaluu tegey falamaa faraqa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam markuu ka faaruqay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalkuu sheegaayo qaala wuxuu yidhi alaa ukhbirukum idinka warrama cani nafari halaaa kooxdii saddexda ahaa maydinka idinka warramo ama axaduhum midkood miyaa fa awaa ila allaah xagga allaah buu u dunmo u dhowaaday oo fa aawaahu allaah allahna waa soo dhoweeyey wa ama alaakharu kii kale miyaa fastaxyaa waa xishooday xalqaddii inuu cidhiiriyuu ka xishooday ya fastaxya allaahu minhu allahna waa ka xishooday wa ama alaakharu kii kale miyaa fa acrada waa jeestay oo marka dikrigii iyo wacdigii meesha uu nebigu ka sheegaayay calayhi salaatu wasalaam uu ka jeestay iskaga tegay oo fa acrada allahu canh allah xaggiisa waa ka jeestay yani aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay ayaa abaalmarintu tahay kii soo dunmay ilaahay waa soo dumay kii yani markaa nebiga kusoo soo dhowaaday xalqadiisii ilaahayna xaggiisu u dhoweeyey kii ka xishooday dadka inuu dhibaateeyana markuu meel uu ka gala xalqadii waayey allahna waa ka xishooday kii jeestayna allah waa ka jeestay marka aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa abaalmarintuna noqonaysa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidka kun iyo afar boqol iyo siddeed iyo konton dabcadaha qaarkoodna kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaal kharaja mucaawiyatu radia allahu canhu cala xalqatin fi lmasjid abi saciidin alkhudri waxa uu yidhi magaca magaciisii magaca abihi baaraka allah fiik waa sacd ibnu malik ibnu sinaan muksiriintii riwaayada badnayd ee axaadiista badan soo warisay baanu ka mid ahaa qaala wuxuu ihi kharaja mucaawiyatu radia allaahu canhu waxaa soo baxay ku soo baxay calaa xalqatin qolo jamac u fadhida goobo wareeg ah u fadhida fi lmasjidi masjidka gudihiis ayay markaa sidaa ku fadhiyeen xalqadaasoo fi lmasjidi masjidka gudihiisa ku sugan fa wuxuu idhi maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu waxay yidhaahdeen jalasnaa waa fadhiisannay nadkuru allah xaalaannu allah xusaynaan fadhiisannay bimacnaa doonayno inaannu allah xusno jumladu waa xaaliya qaala allaahi maa ajlasakum ilaa daak allah baan idinku dhaariyaye maa ajlasakum idinma fadhiisin miyaa ilaa daaka kaas mooyaane qaaluu maa ajlasanaa ilaa daak nama fadhiisin yacni kaas mooyaane bimacnaa xuskaannu allah xusayna mooyaane wax kale nama fadhiisin sababtaan u fadhiisannay waa inaanu allah xusno qaala wuxuu idhi mucaawiye amaa innii lam astaxlifkum tuhmatan lakum ama tuhamatan lakum anigu idinma dhaarin buu yidhi tuhmatan iyo tuhamatan labadaba waa la yidhaahdaa haada la kordhigo iyo in la reebo yacnii shaki aan idinka shakisanahay oo yani idinku tuhmaysanahay been inay ii sheegteen idinku tuhmaayo aawadeed idinma dhaarin tuhmo aawadeed idinma dhaarin wamaa kaana axadu bimanzilatii min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam aqala canhu xadiisan minii wamaa kaana axadun qofnaba ma ahaan bimanzilatii min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam maqaamkayga aan nebiga ka joogay calayhi salaatu wasalaam aan la kulmay marar doora aqala canhu mid ka yar xadiisan xagga xadiiska minii aniga markaa mid iga xadiis yari yacni ma jiro bimacnaa intaa nebiga la joogay cid la joogtoo kale oo iga xadiis yarina ma jirto axaadiistaa nebiga ka soo warinayaa way yar tahay buu tilmaamaya ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kharaja calaa xalqati min asxaabih rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku soo baxay calaa xalqatin yacni markaa xalqad dad markaa oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a fa qaala wuxuu ihi maa ajlasakum maxaa idin fadhiisiiyey qaaluu waxay yidhahdeen jalasnaa waa fadhiisannay nadkuru allah xaalannu allah xusaynaanu fadhiisannay wa naxmaduhu iyo xaalannu allah mahadinayno ayaannu fadhiisannay aanu ku mahadinayno calaa maa hadaana lilislaam yacni hanuuninta uu allah na hanuuniyey calaa hidaayatihi lana lilislaam yacni marka hanuunintii islaamnimada uu hanuuniyey aawadeed aanu ku mahadinayno mahadintii yani hanuunintii islaamnimada nagu hanuuniyena aanu ku mahadinayno calaada inaad u fasirto markaysa markaa in laga tilmaamaayo tacliil iyo inaad markaysaa ku tacalluq siiso yani taasu in laga xamdi naqayo aad tilmaanto taa lagu xamdi naqayo bimacnaa iyada laga xamdi naqayo wamanna bihi calayna oo allahna nagu galladaystay wuxuu nagu hanuuniyey naguna galladaystay calaynaa korkayaga taasna aanu allah ugu mahadnaqayno xaalaanu ugu mahadnaqayno ayaanu fadhiisanay qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allahi ma ajlasakum ilaa daak allah baan idinku dhaariyeye idinma fadhiisin miyaa kaa mooyaane wax kale madkuurkaa la soo sheegay mooyaane wax kale idinma fadhiisin miyaa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii wallaahi allah baanu ku dhaarannay ma ajlasanaa ilaa daak nama fadhiisin kaas mooyaane wax kale qaala amaa innii lam astaxlifkum tuhmatan lakum amaa inii markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam anigu eh, lam astaxlifkum amaada istiftaaxiya looga jeeda idma dhaarin tuhmatan lakum tuhmo aan idin tuhunsanahay oo bimacnaa been idinku tuhmay aawadeed idinma dhaarin walaakinahu ataanii jibriil ha yeeshee waxa ii yimi jibriil baa ii yimi faahbaranii wuxuu iga warramay ana allaha yubaahi bikum almalaa'ika inuu allah idinku faanayo oo idinka ag xusaayo malaa'igta rawaahu muslim muslim baa soo wariyey yacnii fadligiinna iyo wanaaggiinnu allah sheegayaa oo malaa'igta agtooda ka sheegaya xadiidkan waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay dikrigu oo xalqad dikri in laysugu yimaado oo allah la xuso oo laysku waaniyo allah loo xamdi noqo allah marka waxa weeye la xuso fadliga leedaha laga qaadanayo taasaa laga qaadanayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay fadligaas nebiguna uu sheegaayo in jibriil sidaas marka u sheegay marka xalqadda dikriga ee marka dikri loo fadhiisto ilaahay dartii allahna lagu xusaayo allah waa ammaanaa malaa'igtu ka ag ammaanaa xadiiska waa inaga soo marray waman dakaranii fii mala'in dakartuhu fi mala'in khayrin minhum ya xalqadaha dikrigana xalqadaha cilmiga sharciga lagu baranayaa xalqadihii dikriga lagula imanayey waa soo gelayaan oo fadliga dikriga u sugnaaday waa iyo dheeraadba xalqadaha cilmigana waxaa kaloo laga qaadanayaa cid aan la tuhunsanayn oo been lagu tuhmay inay dhici karto in la dhaariyo ilah ku dhaariya masaasa waayo waa kaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam lam astaxlifkum tuhmatan lakum maaha qofku markaysaa de la dhaariyo inuu xanaaqo maaha idha markaa mana been kuu sheegay been baad igu tuhmaysa ya yani waxa weye laga qaadanayaa yani qof aan la tuhunsanayn inay dhici karto calaa sabiili tawkiid in loo dhaariya ay suuroobi karto taasna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya siday saxaabadu nebiga ugu dayan jireen calayhi salaatu wasalaam xataa alfaaddii nebigu uu yidhi ayuu mucaawiya doonaya sidii oo kale ariiqadii inuu raaco alfaaddii ku yidhaahdo alfaaddii sidii oo kale ugu yidhaahdo waaya baabu dikri cinda asabaaxi walmasaa waa baabka laba boqol iyo siddeed iyo afartan dikriga ayuu u baab yahay allah la xusaayo cinda asabaaxi subaxnimada agteeda waalmasaa'i iyo galabnimada agteeda ama marka waxa weeye maalintu ay baxayso masaaga gelinka dambena waa la yidhahdaa habeenka qaybta horena waa la yidhahdaa qaala allahu tacaala wاdkur rabaka fii nafsika tضرca وkhiifaة wduna اljahri min alqwl bاlغuduw wاlآaصاal wla tkun min alغaafiliin allah wuxu uhi wاdkur rabaka rabbigaa xus fii nafsika naftaada ka xus oo hoosu xus taضarucan xaalaad isdulaynayso xus wakhiifatan iyo xaalaad baqayso yani xus khiifa waa min alkhawf iyo xaalaad baqayso xus yan yani khufya iyo khiifa midna waa min alkhawf marka waxaw midna waa min alkhafa way kala duwan marka khiifa waa tii cabsida ahayd wy khada iyo fada waxa udhaxeeya yani marka yabaa udhaxaysa laga soo gediyey waaw waawgii khawf baa laga soo gediyey wa duuna aljahri min alqowli bilhuduwi walaasaal iyo waxa aan dheerayn oo markaa jahri ahayn jahriga ka hooseeyo min alqowli bilguduwi gelin horeedadiiy walaaasaali gelin dambeedada bimacnaa waxa weeye yani markaa goorta casarkii oo kale ay tahay ama casar gaaban ay tahay walaa takun min alghaafiliin ha noqonin kuwa markaa moogoonee haafilka ah ha noqon qaala ahlu luga culammada luqada u ehelkaahi waxay yidhaahdeen luqada taqaanaa imaamu nawowi baa odhanaya raximah llah alaasaalu jamcu asiil asaal waa jamac e, waxay jamac u tahay asiil jamcu asiilin mufradkii waa asiil asiil jamaceedii weeyi wa huwa maa bayna alcasri waalmaqrib waa inta casarkiiyo maqhribka udhaxaysa la yidhahdaa asiil la yidhaahdaa asaalna lagu jamciyaa wa qaala tacaala allah waxau yidhi wasabbix bixamdi rabbika qabla tuluuci ashamsi wa qabla masabix nasah oo xumaan ka dheere oo ku ammaan allah inuu xumaan ka dheeryahay bixamdi rabbika xaal aad ku lamaanaynayso mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso ama xaalaad ku dheehantahay bixamdi rabbik mahadnaqa rabbi aad u mahadnaqaysana xaalaad ku dheehantahay tasbiixso qabla tuluuci shamsi wa qabla ghuruubiha qabla tuluuci shamsi intaan qoraxdu soo bixin ka hor wa qabla ghuruubiha iyo intayna dhicin ka hor allah u tasbiixso qorax soo baxa ka hor salaada subax dabadeeda weeye wa qabla ghuruubiha intaynay dhicin waxaa laga qaadanaya adkaaru asabax walmasaa in labadaa waqti la akhrinayo bacda salaati subxi iyo qabla alghuruub yani markaa bacda casrka wa qaala tacaala allah waxau yidhi wasabbix bixamdi rabbik wasabbix nazah oo allah u oo xumaan ka huf bimacnaa ku ammaana inuu xumaan ka dheer yahay iyo nuqsaan iyo tashbiihba bixamdi rabbik mahadnaqa rabbiga aad u mahadnaqayso xaalaad ku dheehan tahay bilcashiyi gelin dambeeddo iyo walibkaari subaxnimoba allah u tasbiixso qaala ahlu luqa culammada ahlu luqihi waxay yidhaahdeen luqada taqaana lugatu alcarab alcashiyu maa bayna zawaali shamsi wa ghuruubiha alcashiyu waxaa la yidhaahdaa waa maa bayna zawaali shamsi qoraxdu samada bartankeeda markay ka iilato iyo wa markay dhacayso inta udhaxaysaa la yidhahdaa yacni gelin dambe oo dhan alcashiyi waa ku dhacaysa waa sababta culammada luqada qaarkood ay u yidhaahdaan adkaarta sabaaxa waxaa la odhanayaa min azawaal wakhtiga zawaalkaa la odhanaya sidaa ay yidhahdaan waxay se culammadu u badiyaan in bacd alcasarka la odhanayo wa qaala tacaala allah waxauu yidhi fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaal allah wuxuu idhi fii buyuutin guryo gudahood guryahaasoo adina allaahu ilaahay uu amray an turfaca in la dhisoo la kor yeelo wayudkara iyo in la xuso fiiha guryaha gudahooda ismuhu magaca allah in lagu xuso gudahooda oo allah amray yusabixu lahu waxaa allah u tasbiixsada fiiha guryaha gudahooda ugu tasbiixsada bilquduwi gelin horeedo iyo wal aasaali gelin dambeedaba quduwi waa jamcu qudwa aasaalna waa jamcu asiil rijaalun rag baa ku tasbiixsada faacilkii yusabbixu waa rijaalun rijaalun rag baa ku tasbiixsada qira'a kalaa jirto yusabaxu la akhriyo waa qira'a kaleo sabci ah kale sabciga ah ee yusabaxu siiqaha ficilka la akhrinayo maxaa markaa loo fasiraya waxaa loo fasirayaa rijaalun in la yidhaahdo kaannahu in la yidhaahdo man yusabbixu yaa u tasbiixsanaya ama man ilmusabbix markaasaa la yidhi rijaalun ama cidda tasbiixsanaysaa wa ayo rijaalun ay hum rijaalun rag weeye saasay marka qiraa'adaa kale marka la laqbaynayo yusabbaxu qiraada yusabixu lahu fiiha bilguduwi waalasaal waxaa ku tasbiixsada guryaha gudahooda rijaalun rag raggaasoo laa tulhiihim aynay mashquulinaynin tijaaratun baayic mushtara aanu mashquulinayn walaa baycun iibna aanu mashquulinaynin can dikri illaah allah xuskiisa aanu ka mashquulinayn yacnii xuska ilaahay iyo cibaadada ilaahay iyo salaadda ilaahay bay aad ugu dadaalayaan baayic mushtarkii isku ilaawi maayaan salaaddii kaga mashquuli maayaan wakhtigeedii kama dib dhacayaan wakhtigeedii kama saarayaan way ilaalinayaan siday baacmushtarka ugu jiraan ayaa waxa weeye salaadda marka la adimo wax walba waa dhigayaan salaada ayay u dhaqaaqayaan tafiicani taas weeye wa qaala tacaala allah waxau yidhi ina sakharna aljibaala macahu yusabixna bilcashiyi waalishraaq innaa sakharnaa annagu waa sakhirnay oo waa laylinay waa dullaynay aljibaala buuraha macahu yusabbixna xaalay tasbiixsanayaan buuruhu nuunka waxaa looga jeedaa nuunu niswaha ah jibaasha looga jeeda yusabbixna xaalay tasbiixsanayaan macahu daawuud ila jirkiisa ay tasbiixsanayaan bilcashiyi gelin dambeeday tasbiixsanayaan walishraaq iyo subaxnimada ayay tasbiixsanayaan iyo subaxnimada ay tasbiixsanayaan cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga sheegay inuu yidhi salaatu duxuhu inay tahay salaad sharciya inay tahay maan ogeyn ilaan aayaddan arkay markaan aayaddan arkay yusabbixna bilcashiyi waalishraaq markaasaan gartay inay salaat duxaa tahay yani markaa sunno inay tahy waxaa lagu xambaaraya markaas inaanu yani marka aana soo gaadhin xaaladaas ishraaqana wuxuu ku fasiray salaat duxaa aayaadkan sheikhu soo arooriyey waxay ku saabsan yihiin subaxnimada iyo galabnimadaba in allah loo tasbiixsado oo dikri lala yimaado aayaadka qaarkood waxay sheegayaan in allah la xuso gelin horeed iyo gelin dambeedba sida aayadda hore oo kale wadkur rabbaka fi nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal aayadaha kale waxay sheegayaan tasbiix bay sheegayaan qaarkoodna tasbiix iyo taxmiid bay isku larhayaan subxaana allahi wa bixamdih kamaalkuna waa in tasbiixda iyo xamdinnaqa la ysku lammaaneeyo ya oo allah loo tasbiixsado loona xamdi noqo labada saa la ysugu ladho aayaadka qaarkoodna tasbiix keliya laynoogu sheegaya waxaa jira adkaaru asabaax waalmasaa yacni adkaar la yidhaahdo adkaarta subxii iyo adkaarta galabtii adkaaraha caynkaasa in lagu dadaalaa fiican ya adkaaru asabaax waalmasaa ducooyinna waa leeyihiin dikriyana waa leeyihiin haddii la doonana adkaar iyo adciyo waa la ysku cadfi karaa laakiin adkaaru sabax walmasa marka la itlaaqo ducooyinka subxii iyo galabtii la odhanayo ee sunnada ahna waa soo gelayaan iyaga laftooduna waa soo gelayaan adkaarahaas waa in lagu dadaalo hadday tasbiixa tahay iyo hadday khayrkood tahay mid walba fadli weyn baana ku jira ajar weyn iyo fadli weyn ayaa ku sugan marka in waxaa kaloo laga qaadanaya xuska allah la xusaayo in hoos allah loo xuso wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi walaasaal wa duuna aljahri baa u daliila in hoos marka allah loo xusayo laakiin mawaadicdii ay soo aroortay dikriga in sare loo qaado waxaa la odhanayaa afdalka markaysagaa dikriga in sare loo qaado afdal ah wa ilaa meeshii daliil gaari aanu ku soo aroorin alafdalu yani waxawa in ashyaada laakiin laynoo sheegay in sare loo qaado waa in sare loo qaadaa wixii jahri ku soo arooray ee sunnadu ay tahay in lala jahro alafdalu aljahru wa ilaa shaygii aan daliil gaari sheegaynin inuu jahrigu afdal yahay alisraaru afdal in hoos loo dhigo ayaa fadli badan waxaa ka mida talbiyada xajkaoo kale waxaa laynoo sunneeyey in sare loo qaado oo lala qayliyo ya in lala qayliyo codba codkuu ka dheeriyuhu ka fiican yahay waatii xadiiska ay ku soo aroortay in eh, jibriil nabiga u yimi calayhi asalaatu wasalaam oo ku mur asxaabaka an yarfacuu aswaatahum bitalbiya asxaabtaada amar inay codka sare u qaadaan labayksiga ay labaygsanayaan labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak inay la qayliyaan amar markaasaa saxaabadii markaysaga la qayliyeen markaasaa rawxa intaynay gaadhin baa xamaagay isku wada jiqsiisa ay wada xabiirsadeen ya siday u qaylinayeen bal nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam afdal lxaji alxaju wasaju xaj waxa ugu fadli badan ka ugu qaylada badan oo talbiyada sida loola qaylinaya ay ka badan tahay yani sida dadka kale u qaylinaya uguna dhiigdaadinta badan yani hadiga xaramka lagu qalayna uu ka badan yahy hadiga in la farabadsado iyo hataa looma yaqaan ila xataa isagoo qofku iska jooga ayuu odhan karaa markaysa markaa oo sunno ay tahay inuu yidhahdo xaramkii markaad tagto intaasoo neef iga qal qof xoola dirayo odhanaya markaysa marka waxaan xaramkii intaa igaga qal ma maqasheen waxaynu naqaanaba maa ya dadka qaarkood markay tagaan halka neef bay doonaya inay ka xeeladaystaan war haddaanan cumrada markaysaga aanan eh, xajka dhex gelin xaj keliya iska xidho oo marka dambe iska cimraysto miyaan neef liiga doonay may haddaa saasaan yeli ya nebiguna boqol geelu ku qalay boqol waaya marka adkaaru sabaax walmasaa waxa weeye subxii iyo galabtiiba in ilaahay loo tasbiixsado adkaaraha lala yimaado ducooyinka soo arooray lala yimaado ayaa markaa sunna xadiidka kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo toddobaatan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam man qaala xiina yusbixu wa xiina yumsi subxaana allahi wa mi'ata mara man qaala ku kastoo yidhaahda xiina yusbixu goortu waa bariisto wa xiina yumsi iyo goortuu galabaysanayo wa xiina yumsi iyo goortuu galabaysanayo subxaana allahi wa yidhaahda allah baa xumaan ka nasahan allah waa u tasbiixsanaya xaalaan ku dheehanahay mahadnaqaan rabbi u mahadnaqayana ama xaalaan ku dheehaayo mahadnaqa rabbi aanu mahadnaqayana miata mara boqol goor sidaa yidhahda subxaana wabixamdihi boqol ka tiriya lam yati axadun yowma alqiyaamati biafdala mima jaaa bihi ila axadun qaala mila ma qaala awzaad lam yati axadun qof ma yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaame biafdala mima jaaa bihi wax ka fadli badan wuxuu la yimi qofna lama yimaado ilaa axadun qaala qof yidhi mooyaane mila maa qaala intuu yidhi oo kale yidhi aw zaada ama ka badiyey yacnii qof la imanayaa maalinta qiyaame ruuxaa joogteeyey inuu subxaana allahi wa bixamdihi markuu galabaysto iyo markuu subaxaystaba maalin kasta inuu yidhaahdo boqol subxi ah iyo boqol galabti ah joogteeyey oo aan ka tegin kula yowm maalinta qiyaame qof la imanaya dikri ka fadli badan dikriguu la yimi la imanayaa ma jiro mooyaane qof ka badiyey inta uu la yimi ya marka waxaa laga qaadanaya inay afdalu dikri tahay dikri fadli badan rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey eh, halkan labaa la ysku daro ilaa axadun qaala mila maa qaala awsaad markaa dee qofka ka badiyey baa ka fadli badana laakiin qofka intii in la egun la yimaadaa la darajuu noqonaya marka kaannahu in la yidhi qof la imanayaa ma jiro wax ka fadli badan wuxuu la yimi iyo qof la sinmayaa toonna mooyaane intuu isagu yidhi in la-eg qof yidhi mooyaane ama ka badiyey marka ka intii in la-eg yidhina wuu la sinmaya ka intii in ka badan ka badiyeyna isaguna waa ka badanaya waxaana loo jeedaa ruuxa maalina yidhahda maalina ka taga maahee ruuxan la sheegaya waa ruux joogteeyey oo markaysaga waxa weyaan yani subax kasta iyo galab kasta ayuu sidaa yidhaahdaa waa ishkaal bay culamada qaarkood keeneen oo yidhaahdeen minan eh, ka dhalanayn laa ilaaha ila allahu inay ka fadli badan tahay ma subxaana allahi wabixamdihi tasbiixda iyo tahliisha eh, tahliishu inay fadli badanta tahay sonnagii soo aragnay afdalu dikri laa ilaaha ila allah waxaa la odhanayaa dee isma diidayaanoo mid waliba waa fadli badanta laakiin labadooda marka la kala fadilaayo kelmadda tawxiidka fadli badan yacni sii fadli badan xadiidka kun iyo afar boqoliyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo koob iyo toddobaatan wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hurayra qaala inuu yidhi jaءa rajulu ila nabiy sala allahu aleyh wasalam nin baa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa laqiitu min caqrabin ladaqatniya albaarixa maa laqiitu maxaan kala kulmay min caqrabin dibqallooc dibqalloocaasoo ladaqatnii iqaniintay albaarixata xalay iqaniintay yacnii wuu weynaynayaa wuxuu tilmaamayaa dhib badan inuu kala kulmay dibqallooc qaniinay inuu dhibaato badan kala kulmay waayahay ama maa laqiitu ay shayun cadiimun laqiitu shay weyn baan kala kulmay min caqrabin dibqallooc aan kala kulmay xaggii dibqalloocaasoo ladaqatnii iqaniintay albaarixata xalay iqaniintay yacnii shay weyn ama dhib weyn baan kala kulmay dibqallooc iqaniinay xalay nebiguu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam albaarixa waxaa loo jeeda habeenkii tegey culammada luqada ah mashhuurka ah inay yidhaahdeen albaarixa waxaa la odhanayaa marka zawaalka la gaadho maalinta marka la joogo zawaalka marka la gaadhay gelinkii hore baxo markaasaa albaarixa la odhanaya inta ka horaysa waxaa la odhanayaa alleyla alleyla alleyla siduu aclab sheegay culammada luqadana laga sheegay saas wey lakin waa hariib iyadoo culammadii luqadiisa ay yidhaahdeen ahlicilmi way xoogaa way tacaqubeenoo waxay yidhahdeen nadar ba ku sugan waayo waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada subax inuu odhan jiray ayukum ra'a ru'ya albaarixa kiineebaa xalay arkay riyo marka alleyla ma odhanay albaarixuu yidhi qaala waxa uu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam ama low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq amaa low qulta haddaad odhan lahayd amaad waa istiftaaxiye haddaad odhan lahayd xiina amsayta goortaad galabaysatay haddaad odhan lahayd acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa acuudu waxaan magan galay bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay kelmadaha ilaahay oo attaammaati kuwii dhammayska tirnaa ee kaamilka ahaa ee ceeb iyo nuqsaan ka madhnaa ahaaday waxaan ka magan galay min shari maa khalaq makhluuqaadkau ilaahay abuuray sharkoodaan ka magan galay min shari aladii makhluuqaadku allah abuuray sharkooda aan ka magan galay makhluuqaadka ilaahayna shar ma wada leh bacdigood baa shar leh waxaa loo jeedaa makhluuqaadka allah abuuray wixii shar leh sharkoodaan ka magan galay ila qaar baan sharba lahayne oo malaa'igtuba shar male lam tadurak kumay dhibteen eh, dibqalloocaas kumay dhibteen rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa saxaabi nabiga u sheegaya calayhi salaatu wasalaam dibqalluuc qaniinay iyo dhibtu kala kulmay waxay ku tusinaysaa dhibaatada in la sheegaa inay bannaan tahay haddaan cabasho ilaahay laga cabanayo looga jeediyo dee ruuxuu yidhaahdo dhibta noocaasaa igu dhacday yacni xaalka noocaasa ma noqonayso midaan bannaanayn noqon mayso haddaan uga jeedin shikaaya uu makhluuq markaa u cabanayo oo ilaahay markaa wuxuu qadaray uga cabanayo oo yani waxa weeye marka haddayna saas marka muraadku ahayn ila allahum waa in loo cawdaa inama ashku bathii wa xusnii ila allah marka inaan dhibi ku sugnayn mujarad dikri haddii laga tilmaamayo loo jeedo inaan dhibaata ku sugnayn baa laga qaadanaya nebiguna wuxuu ku yidhi alayhi salaatu wasalaam haddaad odhan lahayd acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari ma khalaq dibqalloocaasi waxba kuma yeesheen markaad galabaysatay haddaad sidaa odhan lahayd waxaa laga qaadanaya fadliga dikrigan baa laga qaadanaya iyo in dhibaatooyinkiiyo masaa'ibta laga dabaali laha lam tadurak maxaa looga jeedaa kumaba qaniinteen miya lam tadurak macnuhu wuxuu dhacayaa yacnii kuma qaniinteen haddii xataa ay ku qaniintana waxba kuma yeesheen sunteediiyo dhibteedu waa kaa baaqan laha laakiin de waxa weeyaan sidaas dikrigaasi u sababaya waa ciddii markaysaga markaas si dhammaystiran u tidhi oo dee istiifaau shurud wa intifaa'i almawaanic waa inay markaa taallaa hadday dhacdo dadka qaarkood iyagoo yidhi in haddana dibqallooc intuu qaniino dhibaateeyo ama bahal kale qaniino dhibaateeyo waxaa la odhanayaa sidaad u tidhi baa waxay ahayd si naaqis ah xagga qalbigaaga iyo ikhlaaskaaga iyo yaqiintaad ku tidhi ya iyo tala saaradkaad allah tala saaranayso aad ku tidhi iyo kalsoonida aad ku qabtay ballanqaadka nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwaasaa wax ka mida naqsi kaaga sugnaa halkaasaana lagaaga yimi waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa asbaabta iyo musababaadka in la sugaayo oo dikrigan in la yidhahdaa wuxuu sabab u yahay balaayooyinka in laga dabaalo laga celiyo waa sabab iyo musabab marka ihbaat saabiya in la sugaa laga qaadanay waxaa kaloo laga qaadanaya low in la isticmaalaa inay bannaan tahay aan looga jeedin ictiraad qadarka la ictiraadaayo iyo wax la mida ah aan looga jeedin in low la isticmaalaa inay bannaan itlaaqan aan loo wada diiday xadiiska sheegaya walaa taqul low annii facaltu kada wakada lakaana kada wakada faina low taftaxu camala shaytaan maaha lowdu inay wada madmuum tahay waa lowdaa looga jeedo yani qadarkii in la ictiraadayo looga jeedo qadarkii la ictiraadayo yani markaysaga looga jeediyo waxa la midkaa laga tilmaamay laakiin shay khayra haddii la tamaniyayo ama la tilmaamayo sabab iyo musabab markiisa marka waxaa sugan oo sharcan saa u sugan ya waxa weye inaan ku sugnayn baa laga qaadanaya qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim low baa ku sugan adamart low istaqbaltu min amri ma stadbartu lamaa suqtu lhadya low baa ku sugan low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa lam tadurak low baa ku sugan wahaakada waxaa kaloo laga qaadanaya kalimaadka ilaahay inaynay makhluuq ahayn hadalka ilaahay waa sifo sifaatkiisa ka mida sifaatka ilaahayna makhluuqa ma aha waxaana laynoo sharciyeeyey in la magan galo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqa attaammaatna waa sifa kaashifa waa sifa la sifeeyaha caddaynayso kelimaadka ilaahay wax naaqisa male waa wada taammaat wada taammaat weeye wax naaqisa male waxaa kaloo laga qaadanayaa dhibta qofka ku dhacaysa waxay leedahay sabab bay leedahay dikriga tegista laga tagaa waxyaalaha dhibaatooyinka qaar sabab ayay ka mid yihiin sheikha la yidhahdo abulcabaas alqurtubi ee muslim kana sharxay ayaa sharaxiisa saxiixu muslimka u bixiyey almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim wuxuu ku odhanayaa markuu xadiiska khawlo sharxayo man nazla manzila faqala acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari ma khalaq lam yadurahu shayun xataa yarxala min manzilihi dalik wa fii lafdin xataa yartaxila wuxuu odhanayaa xadiiskan waxaanu ogaannay inuu saxiix yahay waxaanu ka ogaannay yani sanad ahaan bimacnaa iyo waxaweye tajrib ahaan mid walba waa mide eh, muslim baa saxiixa ku soo wariyo sidaa waa u saxiixo sixadiisa waa ognahay camal ahaan iyo tajribe ahaanna wax caddaynayaanu aragnay wuxuu odhanayaa markii aan ogaaday aan bartay laga soo bilaabo waan laasimay mar qura kama tegi jirin acuudu bikalimaat illaahi taammaati min shari maa khalaq wax dhibaato a ah lama kulmi habeen habeennada ka mida dibqalluuci qaniine markaasaan isweydiiye niyo dibqalluuc muxuu kuu qaniine dibqalooc kuma qaniini jirin dibqalooc muxuu kuu qaniinay waan fekeri yacni dhibaatadu waxay garanayaan inay sabab leedahay waata laga sheega bacdu salaf maalintan ilaahay caasiya waxaan ku gartaa daabaddaydu siday yacni markaa ii diidayso ama xakamajiirhka u tahay ama ama oorideedu ii caasiyayso baan ka gartaa cisyaan inaan la imi dembi inaan ku dhacay ya dhibta daabadda ama markaysa haweenayda igaga imanaysa baabaan ku aqoonsadaa waan fakeray buu yidhi waxaan ogaaday inaan dikrigii ka tegey waanan odhan xalay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq marka qofkii yidhaahda dhibaata lama kulanto laakiin waa inuu ictiqaadiyaa inay sidaa tahay waa inaanu tajribe iyo wax la uga jeedin bal inay sidaa tahay iyo in kale iyo wax la tijaabi waa inayna ka ahayn waa inaanu ka shakin inuu ku kalsoonaadaa ictiqaadiyaa saa u rumeeya ula yimaada biyaqiin wa ikhlaas dibqalac ma la dilaya ah. ya waa fawaasiqdu ka mid sax shay kastoo mudia waa la shay kastoo mudi ah wax dhibaya waa la dilaa nebigana waa dhacday inu dibqalac qaninayn lacana allahu alcaqraba ma tadacu nabiyan walaa hayrahu soomahayn xadiis baa lagu soo wariyey shay kastoo mu'di ah waxaa sunno ah oo bitabcihi wax dhiba waxaa sunna in la dilo xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam annahu qaal abu daawuud wakhayruhu waxay ka soo wariyeen abu hurayra abu hureyrana uu ka warinayo can inabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga uu ka warinayo annahu kaana yaquulu inuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu mid yidhaahda idaa asbaxa markuu waa beriisto waa darfiya maxda macna shardi kuma jiro waqt alisbaax ama waqt asabaax allaahumma yaa allaahu allaahow bika asbaxnaa yacni ay bidikrika asbaxnaa xuskaagaanu ku xusaynaanu ku waaberiisanay wa bika amsaynaa xuskaagaanu ku xusaynaanu ku galabaysannay ama ku habeensannay wa bika amsaynaa xuskaagaanu ku wa bika naxya xuskaagaanu ku xusaynaanu ku nool lahay wa namuut xuskaagaanu ku xusaynaanu ku dhimanayna macnaa dikrigaagaanu ku nool lahay ku dhimanaynaa markaanu nool lahay iyo dhimanaynaba waa ku xusaynaa yani fi kulli xaalin wa ilayka annushuur xaggaaga ayaa soo celinta iyo nooleyntu ay ahaatay oo bimacnaa khalqiga marka la nooleeyo oo la soo celiyo xaggaagaa lagu soo celinayaa adaa xisaabayo abaalmarina waidaa amsaa markuu galabaystana qaala wuxuu odhan jiray allahuma bika amsaynaa allaahumma ya allaahu allaahow bika amsaynaa yacni xuskaanu ku xusayno ayaanu ku galabaysanay wa bika naxyaa xuskaagaanu ku xusayno ayaanu ku noolaanaynaa oo intaanu nool lahayna waa ku xusaynaa wa namuutu yacni xuskaagaanu ku xusaynaanu ku dhimanaynaa wa ilayka almasiir xaggaagoo keliyaana noqodku ahaaday nashuur buu idin qoray labadaba kolley riwaayaadku waa jiraan xoogaa khilaaf qaarkood markii aantu hore ku darayn khaatimada qaar isku mid ka dhigaya wa ilayka almasiir wa ilayka almasiir qaar kala duwaya laakiin waxa weeye riwaayada fiicani sheekh albaanina uu sheegay inay maxfuud tahay waxa weeyaan in wa ilayka nushuurta hore lagu daro wa ilayka almasiirna toddome lagu daro taasaa maxfuuda buui yani maxfuudku waa khilaafu shaad yani kaasaa qawiyaa loo jeedaa lafdiga kale wuxuu noqonayaa shuduud ruwaadda qaarkood la gaar noqdeen rawaahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu ayaa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiga subaxnimadan inuu odhan jiray allaahuma bika asbaxna wa bika amsayna naxya wa namuut wa ilayka yani wakhtiga galabtiina inuu odhan jiray dikrigaasoo kale inuu odhan jiray marka fadli baa ku jira in lala yimaado laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana xadiiska dabacdaha qaarkoodna waa afar wa canhu ana abaa bakrin asidiiqa radia allaahu canhu qaal abu hureyra wuxuu soo wariyey in abaa bakrin asidiiq oo ku caanbaxay kunyadiis wakadalika aabbihiina wuxuu ku caanbaxay kunyadiisi abubakar waxaa abubakar buu ku caanbaxay kunyada abubakar aabbihiina abuu quxaafa ayuu ku caanbaxay laakiin magaciisa waxaa loodhan jiray cabdullaahi bnu cuhmaan abubakar magaciisu cabdullaahi buu ahaa cabdilaahyadii buu ka mid ahaa saxaabada marka la odhanaayo cabaadilo la odhanaayo afarta cabdilaahi hamoodin asxaabta inta cabdulaahi la odhan jiray inay koobnaayeen culamada qaarkood waxay aan laba boqol way ka badnaayeen saxaabada cabdullaahi la odhan jiray qaar baaba yidhahda ilaa saddex boqol waa gaadhayn ha yeeshee saxaabada markaysa alcabaadila la yidhi waa cid fatwadooda iyo cilmigooda loo baahday oo fataawahooda aada loo naqlin jiray yani xoogaa cimrigoodina dheeraaday dabeedna cabdilaahi baa sidaa yidhi cabdillaahigii kalena saasuu yidhi cabdillaahigii kalena saasuu yidhi sida loo lahaaba markii dambe la yidhi cabdillaahiyada saasay yidhaahdeen ya waa iyaga waxa weeye waa afar baa cabaadilo la yidhahda cabdullaahi ibni cabaas iyo cabdulaahi ibni cumar iyo cabdullahi bni camr ibn caas iyo cabdullahi bni zubayr abnaau cabaasin wa camrin wa cumar zubayri hum alcabaadilatu lqurar beydkaasaa lagu kulmiya waxaan filaya sujaaci baa leh abnaau cabaasin wa camrin wa cumar zubayri hum alcabaadilatu lqurar cabdullahi ibni mascuud kuma jiro cabaadilada gaarka loo sheego kuma jiro waayo isagu hore u dhintay labiyo soddonkii hijriga ama saddexiyo soddonkii buu dhintay qolyaha kale laakiin waa ka dambeeyey qaar baa dhowr iyo lixdankiiiyo gaadhay marka cabdullahi bnu cumaan baa la odhan jiray laqabkiisa asidiiq waa la odhan jiray alcatiiqna waa la odhan jiray alcatiiq waa kii naarta laga xoreeyey asidiiqna waa kii rusheegista badnaa ama rumaynta badnaa in qaala sadaq gaaladii si ay u ishkaal geliyaan ay abubakar waxay ku yidhaahdeen markii nebigu alisraa walmicraaj la dheelmiyey habeenkii la gudiyey ee samaawaadka la korsiiyey baytulmaqdis la geeyey dabeedna laga qaaday ayaa waxay maqleen gaaladii muxamed baa wuxuu yidhi xalay inta baytulmaqdis la geeyey masjidul aqsa ayaa isla xalay laga soo celiyey xagga samada markaa may maqlinba qadarkaasay maqleen markaase isla xalay baa baytulmaqdis la geeyey laga soo celiyey haa say u bil baa loo socda markaas bil baa loo socdaa markaas il xalay baan tegey oo leegeeyey markaasaa laiga soo celiyey say u suuragalta abubakar bay u yimaadeen markaas saaxiibka wuxuu yidhi ma maqasho oo maxay ah inuu yihi xalay baan baytulmaqdis intaan tegey oo leegeeyey laiga soo celiyey isla xalay markaasu in qaala sadaq hadduu yidhi run buu sheegay hadduu yidhi maqal isago markaa in qaala sadaq hadduu yidhi run buu sheegay waxa weye wax ka weyn baabaan ka rumaystaa ee baytulmaqdis baa laygeeyo layga soo celiyey maxay markaa waxaaan uga rumaysan waaya wax ka weyn baan ka rumaysta ya khabarka samada laga keeno baaban ka rumaysta ana abaa bakrin sidiiqa radia allahu canhu qaala ya rasuula allahi murnii bikalimaatin aquuluhuna ida asbaxtu waida amsayt wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam abubakar baa odhanaya yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow murnii iamar bikalimaatin kelmada iamar kelmadahaasoo aquuluhunna aan odhanayo waxay sifo ka tahay kelimaadka ida asbaxtu markaan subaxaysto aan odhanayo wa idaa amsaytu iyo markaan galabaysto aan odhanayo waa darfiya maxda idaada wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam qul waxaad tidhaahdaa allaahumma allahow faatira asamaawaati waalardi kii cirarkiiyo dhulka abuurayow caalima alghaybi waashahaada waxa qarsoonee khalqiga qaarkood ka qarsoon ama dhammaantood ka qarsoon kii ogaayow washahaadati iyo waxa khalqiga u muuqdaba kii ogaayo wax walba ilaahay waa ogyahay wax ilaahay ka qarsooni ma jiro rabba kulli shayin wa maliikahu shay kastaba ka rabbiga u ahow wa maliikahu shay kastaba ka mulkiyow ashhadu an laa ilaaha ilaa ant ashhadu waxaan qirayaa waan ictiqaadsanahay oo yaqiinsanahay oo caddaynaya oo ka markhaati kacaya an laa ilaaha ilaa ant ay annahu sha'niye antuwa mukhafafa min ahaqiila anahu shaniya laa ilaaha ila ant ay laa macbuuda bixaqin ila ant mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane adiga marka lagu caabudaba xaq baa laguu caabudaya acuudu bika min shari nafsi acuudu bika adaan ku magan galay min shari nafsii waxaan kaa magan galay sharka naftaydaan kaa magan galay wa shari shayaani wa shirki iyo wa shirkihi shirkigiisaan kaa magan galay dabdi kale waxay culammada qaarkood u dabdiyeen wa sharakihi sharakuna wuxuu noqonayaa shabakada shaydaanka waxa lagu ugaadhsadaa sharak la yidhahdaa sharka shaydaankiiyo wa sharakihi yacni shabakadiisa uu ku ugaadhsadaan kaa magan gala sharkiisana waa kaa magan gala shabakadiisa uu ku ugaadhsadana waa kaa magan gala wa shirkihi shirkigiisana waa kaa magan gala shirkiga shaydaanka qaala waxau ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam qulhaa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacak qul haa kelimaadkaa dheh idaa asbaxta markaad subaxaysato waqta isbaaxik waidaa amsayta iyo markaad galabaysato ay waqta imsaa'ik waidaa akhadta madjacak iyo markaad waxa weeye qaadato ama gudagasho madjacaka makaanu jiifkaaga bimacnaa jiifsato rawahu abu daawuud watirmidiyu waqaala xadiiun xasanu saxiix xadiiska waxa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala tirmidi waxau yidhi xadiiun xasanu saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abubakar inuu ka codsaday oo weydiistay inuu kelimaad uu yidhaahdo u laqimo u sheego yacni subxi iyo galabtii u yidhaahdo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sidan dheh marka kelimaadkii waxa weeyaan waa ducooyin waana dikri allah baa la baryayaa asmaadiisii baa lagu baryayaa lagu tawasulayaa tawxiidkii iyo shahaadadii baa la qirayaa loogu tawasulaya allah lagu baryayaa in waxaweeye tawxiidka lagu tawasulo acmaasha saalixa lagu tawasulo asmaada ilaahay lagu tawasulo rabbi lagu baryo kullu dalika waa mashruuc waana tawasul markaysa aan ishkaal ku jirin aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sixaaxa laga qaadanayo bal layna amray walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha haddamaaragta tawasulka yani markaa lagu tawasulayo ilaahay asmaadiisa ilaahay sifaadkiisa lagu tawasulayo acmaasha saalixa kullu dalika waa mashruuc aqalu laxwaalla waxaa la odhanaya waa ya ha layna amray laynoo sharciyey laynoo sunneeyey inaba ishkaal aanu ku jirin cidda inkirtaa ay noqonayso inay qur-aankii iyo xadiiskii beenisay qadciyaadkii shareecada inay beenisay ay noqonayso tawasulka caynkaasee maqaamkaa taagan yacni waxa weeye aad yacni dadaalka loogu dadaalaya kuma badna dadka qaarkood waxay aad ugu dadaalayaan tawasulka ashkhaasta ku saabsan ya bixaqi fulaan bidaati fulaan bijaahi fulan ya kaasoo waxa weeye marka aan qur'aanna ku iman axaadiis sixaaxana aan ku iman ee waxa loo deliishada ay tahay ama axaadiis markaa mawduuca ama baatila ama daciifa ah ama ay tahay waxa weeye axaadiis dalaaladooda la ysku hayo ha sugnaatee dalaaladii baa la isku khilaafsan yahay ma tawasul biducaaba mise waa tawasul yani waxa weeye bidaat jaahi iyo xaqi miyaa lagu tawasulaya mise waxaweye ducada lagu tawasulaya marka tawasulka mashruuca ah ee sharciyadiisa aan ishkaal ku jirin inuu mashruuc yahay shareecada loogu ogyahay daruuro loogu yaqaan asmaada ilahay iyo sifaatka ilaahay in lagu tawasulo acmaasha saalixa lagu tawasulo ila qur'aanka iyo xadiiska ay ku sugan tahay waa in aad loogu dadaalaan allahuma fatir asamaawaati walard asmaada ilahay waxaa ka mida fatir asamaawaati waalardi asmaada ilahay waxay u qaybsamaan asmaa mufrada iyo asmaa murakaba waxaa ka mida badiicu samaawaati walard waa murakaba duljalaali walikram waa murakaba caalim alheyb washahaada waa murakaba rab alcaalamiin waa murakaba yani waxa weeyaan asmaadii ilaahay waxay leedahay asmaa mufrada iyo asmaa murakaba marka faatira asamaawaati waalardi allah baa loogu yeedhayaa walilahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ya faatira asamaawaati waalardi baa macnuhu dhacay ya caalima alghayb washahaadati buu dhacay ya rabba kulli shayin ya maliikahu yani maliika kulli shayin malik iyadoo itlaaqanna waa soo aroortay aan mudaafo ahayn fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir marka maliik iyadoo mudaafa ah iyadoo mutlaqa ah aan mudaafa ahayn labadaba waa tim ashhadu an laa ilaaha ilaa ant waa maxaa loo horraan sheegayaa intaan ducada la sheegin maa min qabiili tawasul ya iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin cibaadada rabbi la caabudaaya maxaa looga horaan sheegay intaan isticaanada iyo baryada ilaahay la weydiisan iyo hidaayada laga baryin wasiiladii baa la hormarinaya si uu ilaahay ducada u aqbalo acuudu bika min shari nafsii wa shari shaytaani wa shirkih waxaan kaa magan gelayaa sharka naftayda naftaada waa inaad xumaan ku tuhuntaa naftaadu inay wanaagsan tahay xariir tahay waa inaad u qaadan inay shar leedahay yacni kibir leedahay duqyaan leedahay shar leedahay waa inaad iska ilaalisaa sharkeeda aanaad yada daba raqlayn sharkeedana waa inaad markaa allah ka baridaa inuu allah kaa magangeliyo kaa dhowro ya yani dhibaatooyinku waxay ka imanayaan xagga nafta sharkeeda iyo sharka shaytaanka iyo sayi'aadkiiyo xumaanta shaytaanku sababay dhibtu hoose intaasun kama timaado ya waxaa laga soo naqliyaa bacdu salaf inay yidhaahdeen fii kulli nafsin ma fii nafsi fircawna hayra ana fircawna qadara faadhar wa hayruhu cajaza faadmar waxay u jeedaan nafaha haalibkooda dee inay markaa xumaan iskaga jirto a min xayu alghaalib haalibkay ka hadlayaan yacni naf kastaba waxaa ku sugan haalib ahaan yacni sida badan ee haalibkaa loo jeedaa nafo wanaagsan oo aan dee ku sugnayn waa jiraan wixii naftii fircawn ku sugnaaday laakiin fircawn waa awoodo waa muujiyey laakiin khayrkiina waa awoodi waayo deedna wuu qarsaday yacni kibirkii iyo isla weynidii iyo tuqyaankii iyo yaanaa wax walba ah yacni waxa weeye nafaha haalibkooda way iskaga abuuranta marka sharka nafta in allaha la weydiisto inuu kaa magangeliyo waa arrin muhima acuudu bika min shari nafsi wa shari shaytaani wa shirki wa nacuudu bika min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina yacni xadiiskii khudbat alxaaja sheegaayey laba shay baa lagu sheegay mogti waxaa laga magangelayo allah yacni shararka nafaha iyagaanu kaa magan gallay rabbi ow inaad naga magangeliso shararka nafahayaga iyo camalladayada kuwooda xun sharkooda camalkaa xunna shaytaan baa dee sababaya marka hadda camalkii yani xumaa waxaa laga kaaftoomay wa shari shaytaani wa shirki qaala qulhaa idaa asbaxta waidaa amsayta waidaa akhadta madjacak xataa markaad seexanayso dheh xadiiska kun iyo afar boqol iyo saddex iyo lixdan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo afar iyo toddobaatan وcan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala kana nabiy llahi sala allahu alayh wasalama ida amsa cabdullahi ibn mascuud waxau yidhi wuxuu ahaan jiray nebiga ilaahay calayhi salaatu wasalaam idaa amsaa markuu galabaysto wuxuu ahaan jiray qaala mid yidhaahduu ahaan jiray kaanada khabarkeedu wuxuu noqonayaa jumladan ayuu noqonayaa qaalaah idaa amsaana waxaa loo jeedaa darfiya maxda ay waqta masaa'i marka shardi ma koobsana waa darfi maxd amsaynaa wa amsa almulku lilaah amsaynaa waa galabaysanuu odhan jiray wa amsa almulku mulkiguna waa galabaystay lilaahi xaaluu allah u sugan yahay walxamdu lilaah mahadoo dhan allah baa la gaara oo mutaystay laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu waxaa allaah uluuhiyada xaqa ahi u sugan tahay waxdahu xaaluu yahay munfaridan keligii yahay laa shariika lahu xaalaanu markaa wadaaga lahayn laa mushaarika lahu fii khasaa'isih cid la wadaagta aynay jirin waxa uu la gaarka yahay hadday ilaahnimadiisa tahay hadday rabbinimadiisa tahay hadday asmaadiisa iyo sifaatkiisa tahay waa laba xaalo oo mu'akidataan ah mid waxay akidaysaa ihbaatka sugista ila allah midna waxay akidaysaa nafyiga laa ilaaha ayay akidaysa yacni waxa weeye labaduba waxay u dhacayaan tawkiid qaala araawi raawigu wuxuu yidhi uraahu qaala fiihin uraahu waxaan u malaynaya uraahu marka hamsadu godan tahay waa bimacnaa adun uraahu waxaan u malaynaya qaala fiihinna inuu yidhi kelimaadkaa gudahooda lahu lmulku allaahw qura ayuu u sugnaaday mulkigu taqdiimka lahu la hormariyey lahu lmulku walahu alxamdu mid walba lahu la qadimay waxay faa'iidaynaysaa koobis taqdiimu maa taakhiru yufiidu alxasra allahoo qura ayuu u sugnaaday mulkigu laa ligayri walahu alxamdu allahoo qura ayuu u sugnaaday mahad oo dhammi laa ligayri cid kale uma sugnaan wa huwa allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu u ahaaday mid u awood badan buu ahaaday bacdi baa markay fasirayaan u fasira calaa kulli shayin araadahu qadiirun calaa iijaadih yani taqdiirkaas dhiga yani shay kastoo araadahu uu doono qadiirun calaa iijaadihi inuu jirsiiyo waa awoodaa lakin waa tafsiirun qaasir waa tafsiir macnihiisu gaabay itlaaqa fiican oo la yidhaahdo wa huwa allah calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun waa awoodaa inuu jirsiiyo iyo inuu baabi'iyo iyo inuu wax ka bedelo mid walba waa awoodaa shay kastaoo suuragal ah oo daat ahaantiisa u suuragal ah rabbi as'aluka khayra maa fii hadihi alleyla kii khayrkiisaan ku weydiisanayaa fii haadihi tan gudaheeda ku sugan alleylati habeenka ah ismu ishaaraha marka isimka allehe taabica uhe raaca cadfu bayaan iyo bedel baa ku bannaan wa khayra maa bacdaha wa khayra maa kii khayrkiisana waa ku weydiisanayaa bacdaha habeenkan dabadi ahaadoo ka dambeeya waan ku weydiisanaya yacni khayrka waxa ka dambeeyana waa ku weydiisanaya wa acuudu bika adaan ku magan galay allaahw min shari maa kii sharkiisaan kaa magan galay fii hadihi alleyla ay istaqara fii hadihi alleyla habeenkan kan gudihiisaoo habeenka ah ee sugnaaday wa shari maa bacdaha waxaa ka dambeeya sharkeedana waa kaa magan galay rabbi rabbigayow acuudu bika adaan ku magan galay min alkasal caajiskaan kaa magan galay iyo wahsadka wahsadka aan wahsado ya ayaan kaa weynida iyo gabowga kiisa xun baan kaa magan gala oo gabowgii de waxaweye waxaa jira mid yacni markaa xun oo qofkii aanu dhib uun ku ah ou asaasaqayo aanu waxba kala garanayn oo yani waxa weeyaan xaaladda noocaas ah ayaa laga tilmaamaya su-uulkiiba rabbi ayaa rabbi rabbigayow acuudu bika adaan ku magan galay min cadaabin fi nnaar cadaab baan kaa magan galay cadaabkaasoo fi naarta gudaheeda ku sugan wa cadaabin cadaab baan kaa magan galay cadaabkaasoo fi lqabri qabriga gudihiisa ku sugan waida asbaxa markuu waabariisto qaala dalika aydaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaas waa odhan jiray noqoshaynu ku noqonnay asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah wuxuu ka bedeli jiray inta yare hore ayaa marna waxaa la odhanayaa amsaynaa wa amsa almulku lilah dabeedna dikriga kalaa la akhrinaya subaxnimadiina intaasa waxaa lagu bedelayaa intaa yaree hore asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah inta kale waa iskaga mid rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu tilmaamayaa adkaaru asabax walmasaa waxyaalaha uu nebigu odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam inay ka mid ahayd alfaadan inuu yidhaahdo waana saxiixoo muslim baa saxiixa ku soo wariyey dikriganna waa dikri tawxiid ah ammaan ah tasbiix ah taxmiid ah ammaan rabbi la ammaanaya ah tawxiid la keliyeynaya ah barya la baryaaya intaaso dhan bay isugu jirta waxaa la hormariyey ammaanta allah la ammaanaayo ee loo xamdi naqaayo la waxidaayo la keliyeynaayo la ammaanaayo sifaadkiisa la sheegaayo bacda daalik baa la ducaysanayaa maxaa ammaanta iyo yacni taxmiidda iyo tawxiidka iyo sanaaga iyo ammaanta looga hormarinayaa ducada waa min qabiili tawasul allah baa lagu baryaya marka allah la ammaano ee loo waxido la keliyeeyo ee loo xamdi noqo ee ammaantiisa la sheegaa allah la baryaya walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha sifaadka ilaahayna allah waa lagu baryaa wa adkhilnii biraxmatika waa tawasul bisifa ilaahay baa lagu tawasulayaa allah lagu baryaa sida asmaadaba loogu baryo asmaadaba lagu baryo marka ducadii waxay isugu jirtaa wax wanaagsanoo allah la weydiisanaayo iyo wax xunoo allah laga magan gelaayo oo laga baryaayo inuu allaah yacni markaa uu kaa magangeliyo qof walba inuu ilaahay ka magangeliyo nabigana calayhi salaatu wasalaam ilaahay kamaalaadka khayrkaa waa siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waa fadilay manaaqibiyo fadaa'il buu siiyey waa u nicmeeyey haddana maca daalika allah buu baryayaa ya waa dikri badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waana duca badnaa waana dikri badnaa waana duca badnaa ruuxii markaa labadaa sifo yeesha oo dikri badnaan iyo duca badnaan yeeshaana khayr badan baa u sugnaaday marka dikriga iyo ducada mid walba waa in la badiyaa oo ducooyinkana markaysaga la badiyaa haakada xadiiska dhexdiisa waxaa ku sugan qaala raawi uraahu qaala fiihinna intan dambe inuu ka shakiyey nowcan maa ayaa ka muuqata riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo aroortay iyadan intan dambeba la socon amsayna waamsa almulku lilaahi walxamdu lilaahi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah kadib ay ku xigto ducadu rabbi asaluka khayra ma fii hadihi alleyla riwaayaadka qaar bay saa ku soo aroortay waxaa dhici karta raawigu markuu shakiyey inuu qadarku ka shakiyey yacni ka gaabsado aanu sheegin laakiin riwaayaadka qaarkoodoo jazmiyaa soo arooray oo siyaadadani ku sugantao uraahu aynay ku jirin uraahu qaala fiihinna aynay ku jirin biduuni dalik saas aawadeed waxa saxan in nasaqa lagu wada wado oo miyaynay iscaaridan riwaayada shakiga sheegaysa iyo riwaayada yacni markaa jasminaysa waxaa la isma caaridayaanoo shakigu markaysaga markaa cilmi maa kafa bishaki jahla baa la yidhahdaa marka haddii waxa weeye riwaayo shaki ka maran oo jasminaysa la helo waa la jasminaya haakada weliba marka waxaw dee hadda wuxuu yidhi inuu ku daray baan markaysa markaa waxan u qabaa marka nooc yar oo in yar oo taladudaa ku jire waxa weeye shaki buura ah weliba maa rabbi asaluka khayra maa fii hadihi leylati wa khayra maa bacdaha yani khayrka habeenkan ku sugan iyo waxa ka dambeeye zaman ah khayrka ku sugan baan allahu ku weydiisanaya waxaan kaa magan sharka habeenkan iyo wixii habeenka ka dambeeya oo zaman iyo wakhti ah waxa ku sugan sharkoodaan kaa magan gelaya waxaan kaa magan gelaya wahsadka iyo gabowga kiisa ayaan kaa magan waxaan kaa magan cadaabka aakhiro cadaabka naarta iyo cadaabka qabriga ma laba cadaabood laakiin waxaa sii daran cadaabu naar cadaabka naarta ka sii daran cadaabka qabriga marka waa duco ilaahay la baryaayana waa ku jirtaa yani waxa weye waa cibaado rabbi lagu caabudayo ducada adducaau huwa alcibaada xadiiska kun iyo afar boqoliyo shan iyo toddobaatan waa can cabdilaahi bni khubaybin bidami alkhaa'i ilmucjamati radia allaahu canhu qaal cabdullaahi bni khubayb waxa uu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi iqra' qul huwa allaahu axad akhri qul huwa allahu axad akhri suuradda magaceeda suurat likhlaas waa la yidhahdaa qul huwa allahu axadna waa la yidhahdaa oo darafka suuradda iyo dacalkeeda miyaa magacii suuradda laga dhigaa haa nusuustana waa ku soo aroortay oo yacni darafkeedii juska hore ah ayaa suuraddii lagu magacaabaya min baabi itlaaqi iljusi wa iraadati ilkull jus baa la sheegayaa ka mida kulligeed baana loo jeeda markaa suuraddaa loo jeeda iyo walmucawidatayni labada wax magan qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi annaas waa labada qul acuudu xiina tumsi wa xiina tusbixu alaaa maraat wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad akhridaa qul huwa allaahu axad iyo walmucawidatayn labada qul acuudu xiina tumsi goortaad galabaysanayso wa xiina tusbixu iyo goortaad waa beriisanayso alaaa maraatin saddex goor ahri subxii saddex goor akhri qul huwa galabtiina saddex goor akhri waxaa kaloo xadiis kale ku soo in maqhribka dabadiisa la akhriyo yani saddex goor la akhriyo qul huwa allahu axad iyo walmucawidatayn alaaa maraatin takfiika min kulli shay waxay kaa kaafinaysaa shay kasta iyo dhib kastay kaa kaafin rawaahu abu daawuuda watirmidiy waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan oo saxiixa xadiiskani wuxuu tilmaamaya qul huwallaha iyo labada qul acuudu in la akhriyo subxii iyo galabtii in la akhriyo min saddex goor la akhriyo waan laga tegin shar oo dhanna qofka waa ka kaafinaysa hadday sixirra tahay hadday ila tahay il insi iyo il jinni iyo haddii dhibaatooyin kale ku dhaca tahay waa ka kaafinaysa labada qul acuudu waxaa ku soo aroray weliba axaadiis kalena waa ku soo aroortay sida xadiiska cuqba lam yatacawad mutacawidun bimilihima ma magan galo mid wax magan galaa labadaas suuradood wax la mida qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas lam yatacawad mutacawidun bimilihimaa ayuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam saas aawadeed duraynta jinku wax duraynaayo iyo isha ama ilaha iyo cawrida dadka qaar ku dhacaysa iyo sixirada iyo waxa la midka ah kullu daalika sharkooda waa laga badbaadaya marka waxa weeye waa in yani la joogteeya akhrinta la akhrinayo qofka marka wuxuu ku dhacaan iska dawaynta uu iskaga dawaynayaa iyo marka hore inuu difaaca ka xidho ya labada waxa sahlan inuu difaaca ka xidho hadday wuxuu ku dhacaan ama sixirkii ama duradii ama ishii waxa weeye iska dawaynta uu iska dawaynayaa waxay u baahan tahay hawl badan waayo addafcu ashalu min alrafci qaacida fiqhiya shayga in layska daafacaa marka hore oo layska baajiyo waxay ka xoog badan tahay in markuu dhaco layska qaado haddama aragta alwiqaayatu khayru min alcilaaj waata la yidhahdo xanuunka iska ilaalintiisu waxay ka fiican tahay iska daawayntiisa markuu kugu dhaco inaad iska dawayso iyo sababtii uu kuugu imanayey inaad marka hore ka fogaato iska ilaaliso labada waxa sahlan iska ilaalinta laakiin iska dawayntu waa ka hawl badanta alwiqaayatu khayru min alcilaaj marka waxa weeye akhrintan la akhrinayo qofkii isagaan waxba ku dhicin waa min baabi alwiqaaya markuu ku dhaco inuu isku cilaajinayo isku dawaynayaana si xanuunkan looga qaadana waa min baabi yani iska dawayntii bay noqonaysa ya dawadii la yska min qabiili arafci lakiin haddii kale waa min qabiili dafci yadan xanuunka ku dhicin inuu marka akhriyo suuradahan si balaayaba uga baaqato aynoogu imanno riixanto ya waa min qabiili dafci laakiin markay ku dhacdo dabadeed inuu isku cilaajiyo isku daweeyaa waa min qabiili rafci yani xanuunkii ku habsaday buu doonaya inuu iskaga qaado taasi wuxuu u baahan yahay hawl badan shaqo badan bay u baahantahay waa la ysku dawayn karaa laakiin marka hore ay sahlan tahay oo difaaca lagu xidho oo la yskaga ilaaliyo halkaa inoogu joogo wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk